kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka falanqeynta wararka raadiyaha kulmiya u doona soomaali sudaneys hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudanes waa badqabka bulshadeenna mar kale ismaqal wanaagsan waa talaado taariikhdu ay ku beegan tahay kow iyo soddonka sanadka labada barnaamijka falanqeynta qodobada saakan ku soo qaadan doono waxaa qeyb ka noqonaya ciidamada amniga deegaanka halgan oo xabsiga dhigay odayaal dhowaan heshiis la gaaray kooxda al-shabaab wararkii ugu dembeeyey la xiriiraa barnaamijkeenu ku soo qaadan doonaa sidoo kale ciidamada deegaanka iyo al-shabaab oo dagaal oo ku dagaalamay deegaan ka tirsan gobolka galgaduud qodobada barnaamijka qayb ka noqonaya qodobada barnaamijkan kusoo qaadanaya ayuu sidoo kale qayb ka noqon doonaa qodobada kalena waxaa qayb ka ah duqeymo culus oo xalay ka dhacay waxaad ka kala qaybiya gobolada hiiraan iyo shabeelaha dhexe barnaamijkeenna sidoo kale waxaan ku soo qaadan doonnaa gudoomiyaha degmada xardheere oo faahfaahin ka bixiyey dagaal ka dhacay deegaan hoos yimaada degmadaasi qodobadaas wixii nagu soo kordhayaan barnaamijkeena ku soo qaadan doonaa sidoo kale xubinta kalamaan ayaad ku maqli doontaan balse markaan daahroga

haysto surka taara jaraye saaxiibadaadu waa dar kula safnaado isa seegi waydaayo daarkala ku sugayo seefkuu afhaysto surka taara jaraye

haddii markaan aan barnaamijka guda galnana ciidamada amniga deegaanka halgan ayaa waxay xabsiga dhigeen odayaal dhowaan heshiis la gaaray kooxda al-shabaab iyada oo sidoo kalena eh, ciidamada deegaanka iyo al-shabaab ay ku dagaalameen deegaan ka tirsan gobolka galgaduud waxaa wararkii ugu dambeeyey ee la xiriira dagaalkaasi iyo sidoo kale ciidanka dadka ay xireen ama odayaasha ay xireen ka wareysanay waryaheena cismaan aadan carays aad yaad mahadsan tahay farxaan ciidamada dibulxoreynta deegaankaasi ku sugan ayaa waxaay fashiliyeen weerar ay damacsanaayeen dagaalamayaasha al-shabaab inay kusoo qaadaan deegaan goobo iyo ceela halka loo yaqaano oo hoostasa degmada maxaas ee ka tirsan gobolka iiraan sida xaqiijiyeen iloweyadii lagu kalsoon yahay farxaano ayaa waxay ahayd eh, ciidamo u fara badan oo dagaalamayaasha shabaab oo doonayay inay weerar dad gacraaca ay kusoo qaadaan deegaana ay ku sugnaayeen ciidamada dibxoreynta iyo kuwa dowlada federaalk soomaaliya ayaa waxaa ka hortagay ciidamada eh, dib dibxoreynta dagaal xoogan oo waxba aan laiskula arinay halkaasi ku dhexmaray labada dhinac inkastoo aan la helin khasaaraha dhabta ay kala gaaray iskarmaadku waqti kooban ayuu socday eh, inkastoo ay dadka deegaankaasi ay ku sheegeen dib loo celiyay dagaal meesha al-shabaab doonayeen war kusoo qaadaan kadib markii ay heleen xog ku aadan inay al-shabaab ay qorsheynayaan weerar ay la damacsanaayeen deegaano hoostaga degmada maxaad balse eh, ciidamadii warint ayaa farsamo hor la isticmaalay kadib markii ay u dabamareen deegaanka ay kasoo duulaan tageen dagaalamaasha al-shabaab oo halkaasi uu dagaal kale uu ku dhexmaray dagaalka ayaa mar kale sii xoogeystay kadib markii fariisinkii al-shabaab ay kasoo duuleen ee dagaal xoogan uu ka dhacay ay ku dagaalameen ciidamada halkaa looga soo tagay iyo ciidamada dib uxoreynta arintaas ayaa noqotay mid ugu ku ah in deegaano ay al-shabaab kasoo dagaal tageen ama ay kasoo duuleen in lootii dabamaro dagaalka ka dhacay deegaanadaasi xiriir lama samaysay saraakiisha ciidamada macawisleyda ama kuwa dowladda federaalka farcan weli khasaare dhab ah ee dagaalkaasi ka dhashay maanan helin inkastoo ay eh, xilligaa markay dagaalada dhacaan isgaarsiintu inta badan ay tahay mid aada u mashquula oo abagtaa inaad hesho saraakiisha ciidamada dawladda xilligaasna suuragal ma inay kaaga warbixiyaan ama ay ku siiyaan xogta dagaalka iyo khasaaraha ay ka jira dagaalka balse wararkeena dhammaayaan farxaan kusoo gudbi doonaa insha allah incares warar kale ayaa sheegaya in deegaanka halgan oo ka tirsan gobolka hiiraan odayaal macaamiil la sameeyay al-shabaab ciidamada amniga ay ku xireen maxaa ka jira warkaasi taliya saldhiga booliska magaalada beledweyne taliya bishaar ayaa u xaqiijiyay idaacadda kulmiye Eh, inay jirto arintaasi eh, odayaal la soo sameeyey ama la macaamilay dagaalamayaasha al-shabaab ee haatan baarisay ku socoto eh, markii baaris ay soo gabagooday kadibna ayuu sheegay in warbaahinta ay la hadli doonaan dhinaca xarardheere haddii aynu eegnana guddoomiyaha degmada xarardheere ee gobolka mudug ayaa waxauu faahfaahin ka bixiyey dagaal ka dhacay deegaano hoostaga degmadaasi waxaana muddooyinkii ugu dambeeyey deegaano iyo sidoo kale tuulooyin hoostaga degmada xaradheere uu ka socday dagaal karan al-shabaab oo ay horboodayaan ciidanka dadka deegaanka iyo sidoo kale kuwa xooga dalka oo intooda badan ee ka qabsaday deegaanadii horey al-shabaab ay ugu sugnaayeen gudoomiyaha oo la hadlay k n n ayaa waxa uu ka warbixiyey dagaaladii ka dhacay deegaanadaasi iyo sidoo kale khasaaraha ka dhashay dheere tuulooyinkaas oo ay ka mid yihiin tuulada galcad layidhaahdo warane eelqalow durdur meesha layidhahdo aan hal beereed intaas si nabad ah ayaan kula wareegnay amnigeedana waa sugnay adiguna isaga cararay meesha wax iska horimaad oo ka dhacay meeshaas ma jiraan laba dhagar qabana waa ku qabanay meelahay u carareen ay ku dhumaalisayeen ayaan u daba taagana hadeertaan waana iskula jirnaa dhulkii hooska ahaa oo ay galeen runtii xaalad nolol adag ahaa ka jirta dadku dee dad aada u dhiban ahaayeen abaar isugu xigsadeen cadowgaana ku habsaday wax gargaara ah aan la gaarsiin karin dee laguma soo koobi karo runtii waa baahyada meesha ka jiray dadku dad aada u tabaaleysan bay ahaayeen ayna maaragtay siay noo soo dhaweeyeen ayay ka muuqataa baahyada ay u qabaan inay dowladnimo dowladdu ay helaan oy dowladooda ay soo dhaweeyaan oy ku faraxsanayeen deegaanadan waxay ka xigaan dhinaca galbeedka iyo koonfurta labadaas jiyay ku kala aadan yihiin dhammaantoodna dee waa xardheere hoos yimaadeen dhinaca galbeed iyo dhinaca koonfureed labadaasay ka xigaan xardheere runtii ahmiyadda aada u weynay u leeyihiin waa dee koonfurta midug meesha laysku yidhaahdo waaye oo xardheere ay hoos yimaadeen waa meel dee degmada runtii aada eh, dadku walwala-aan ay ku noolaan karaan meel walbay galaanna waa ciidamadu waa daba taagan yihiin dhulkii hawdka ahaa ay ku dhumaaleysana ku dhumaaleysanayeen ayaa hadda ciidamadu ay kula jiraan saacadaha soo aadan awar cad ayaan kasoo saari doonaa haduu ilahay de walaalow dee dadkan waa dad eh, dad inkaari ku dhacday oo khawaarij ah ay ku habsadeen waa dad u bisil inay helaan dowladnimada waa dad hantidooda la qaatay caruurtooda la qaatay eh, ayaga ahaa nafsi nafsiyana loo canshuuray haddana lagu dilay waa dareemi kartaa yacni kaasi waxauu ahaa gudoomiyaha gobolka waa gudoomiyaha degmada xareerdheere ee gobolka mudug oo k n n uga warbixinaya dagaalo ka dhacay qeybo kamid ah gobolkaasi si gaar ah waa degmada xarirdheere deegaana hoos yimaada dhanka kale haddii aynu eegno guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaa waxa uu kulan la qaatay musharaxiinta maamulka koonfur galbeed kuwaas oo ku sugan magaalada baydhabo gudoomiyaha golaha shacabka ayaa waxa uu baydhabo isagoo ku sugan gelinkii dambe ee shalay kulan la qaatay midowda musharaxiinta iyo sidoo kale golaha badbaadada iyo madasha samata bixinta koonfur galbeed isagoo kala hadlay kaguul waa ka guulgaaridda shirka dib u heshiisiinta koonfur galbeed oo gogoshiisu ay taalo magaalada baydhabo wejigiisa labaadna shalay si rasmi ah loo furay gudoomiyaha sheekh waa gudoomiyaha sheekh aadan maxamed nuur madoobe ayaa midooda musharaxiinta golaha badbaadada iyo sidoo kale madasha samata bixinta koonfur galbeed soomaaliya ku bogaadiyey sida hufnaanta leh ay uga qayb galeen wejiga koowaad ee shirka islamarkaana guddiga farsamada ee gacanta waa gacan uga siiyeen sidii uu u qabsoomi lahaa shirka lana xaliyey shaqaaqooyinkii dhacay iyo sidoo kale siyaasiyiintana la wadaagay in wejiga labaad ee shirka si rasmi ah uu u furmay gudoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan maxamed nuur madoobe ayaa baydhabo waxa uu ugu sugan yahay sidii xal looga gaari lahaa khilaafka ka taagan maamulka koonfur galbeed soomaaliya weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka falanqeynta k nn barnaamijka falanqeynta wararka k nn ayaad dhegeysanaysaan markana xubinta kalamaan Thank you koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaane waxaa la yidhi soomaalihii markaan dheeday oo eegay dhaqankiinna dhagar baa ka buuxdiyo arrimaaan dhabti ahayne runtaa idinku dhiba beense waadhihi yaqaanin aryaxaad ula yaabaysiin ma waan hore loo dhihin barkaaxuun duul wax loo baaraa bulshada beenku u faafiiha barkaxuun duul wax loo baaraa bulshada beenku faafiiha runhooba kooyta mayleeray beenkubooja gaararaasa horaa waxaa loo yidhi bec baro ama been baro waxaa kaloo la yidhi been fakata rumu ma gaarto run baa aadmiga dhaqdee maxaa been laga rabaa haayo waa tii hore loo yidhi tirada male dheelalow runmooda beenbeen maa inugu baawiye ee beenbeen maa inugu baawiye yadheegi jari waranna waxaan maqli jiri beeney waa run waa run beeney waa run waa run war horaa loo yidhi runta beentu waa u cadow xaqii baadil laga raac waxaa kaloo hore loo yidhi runtu beenta ma oggola beentuna run ma oggola war cabdullah waxaad ka tagtay xagu baadil ma ogola baadilkuna xag ma ogola ruuxa kaloo la yidhi ah. qolo beenta biishaa mindhaa beejajku u furaye ah. runtaa lagu baraaraa haddii laysku biirsado warwalikaallaanay ah. biil baadil ee hob adfadaasa beeja li furude beenu wal afuufe war hadday beenu jiri lahayn wanaagga runta lama aqoonsadeene waxaa kaloo la yidhi horta run iyo beentuba waa laba isbaal yaal oo bardaan waxsimayooo isku beegan weeyaan war kalgacalow oday laga baqaayo baawar awood badan gaariya ku yidhi beri ma taqaanid beentae runta barashadeeda bala kaa hor joogta horaa waxaa loo yidhi beentaada hadday badato runtaada dambe u basbaxda war hadda ka hor berigii kaambeynka lagu jiray abwaanguura wuxuu yidhi been waan ku raagno raad yeelan mayse kala reebto waatane tane yaa raranka geli kara yaa riixi kara cadow rugta yaa xorayn kara baladana ka rari kara war waxaa kaloo la yidhi raggu waa dhintaa amase waa riiq ku diridha ilaahay ha naxariistay cabdiydan haddana wuxuu yidhi ah. shilku dhuma nin ragi waa gayaa sharafna noolow waxaa kaloo hore loo yidhi ah. gesii wooxow go'aansaada ah. guulaysoo ama geeriyo gesi waxow go'aansaada guulaysoo amba geeriyo war waxaa kaloo la yidhi gobannimo u dirirkaa dhaxla guusha weligii waxaan kaloon maqli jiray gobannimadu waa geedku baxa dhiiga geesigaey arya waxaa kalood ka tagta gundhigiisu waa kaasn habeenkii xili kunuuso weli kale leeray guuli gelgelu guuldaradana gablangu warmadaygu gelinu galgashay yaa moogdee warwarkiisaaga fahmina wuxuu ku yidhi guulaysta guulaysta geeshkayago guulaysta waranna waxaan kaloon maqli jiray gowraca walaalkay gaadhahayow yibilkay xanuune gaadhahayow aynu ku garawne gaadhahayow gayiga ilaali gaadhayo war kalemaanay war ma haysiine ah. shabaab waxay dhaheen wiilkii albaabka gobolka ku qarxay ah. ruunurgoodow ku dhashay waxaana la dhihi jiray ay dhahan magaciisa inta uusanna soo gelin ah. cilmi cumar xasan afrax markuu nagu soo biirana waxaan ugu wanqalnay ay dhaheen yaxye war yaxyaba hadday ula baxeen maxay u qarxiyeen magiciisu nooleeyuu ahaaye war nimankaanu wax nool ma rabaane wiilka guddoomiyaha gobolkay ehel ahaayeenay ula jeedaane almiira qaraabay furaa hallaysiiye nimanaan meesha soo geli lahay uu dhihi waayey markay intay qarxiyaan isaga fura ka dhiganayaan oo hadda waxaad ka sugaysaan wiilku inuu inta guddoomiyaha u tago yidhaa guddoomiyahow icaawi balaayadi ku dili laheedaan soo sidaahi war maxaa idin qaaday si dadban muwaadin adoon is ogayn khawaarijta ha u caawin miyaan madaxweynuhu dhihin war waxaan maqlaya calidheer oo leh muqdisho horumarkeeda nabaddeeda dhaqaalaheeda dhismaheeda gaalaa diidane haddana ma wuxuuna leeyahay wiilashii burburiyey xaruntii gobolkay dadka loogu adeegayey dad shacabana naftoodii gala alaaftay annagaa soo diray aryaanaha sameeyey cabdullana waxa uu yidhi doqol wixii uu daaranay inay dan tahay doorbidda doqon wixii uu daaranay inay dan tahay doorbidda warwar mahaysiina cali dheeranima wuxuu dhegaystay isagoo soo qaadanaya xadiis rasuulka laga wariyey calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi naftaada iyo maalkaaga qofkii kuugu yimaaday inaad dishaa kuu bannaan haddii uu ku dilana shahiida ayaa tahay haddaa asaga dishana waa ahlu naar ninkii dhegaysanayay inta yaabay yaabaybu wuxuu yidhi war caliyow taasu waa idinka waa idinkoo wallaahi waa idinka aryaannaha wax badan waxaan aragnay niman shabaab laga soo qabtay isku markhaati furaya waxay galeen oo dhan sheegaaya oo intay dad dileen aad u qabto inay ku faanayaan oo aan qarsahayn calidheer oo shabaab afhayeen u ahayna wixii ay qarihaayeen oo dhan ou bannaanka soo dhigay muggaasaan waxaan is iri maxamed bawar ma ogtihiinoo ninka la soo qabtay warwar mahaysaana madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo munaasabad hargeysa lagu qabtay ka hadlaayey wuxuu yidhi dadka gobolka sool weligoodba somalilan hormuud bay u ahaayeen shacabka somalilanna nacayb uma qabaan hase yeeshee dhibaatada waxaa abuuray argagixiso caalamiya waxayna laascaanood ku dileen afartan qof oo qaarna dawladda u shaqeeya qaarna taageero oo dadkii bulshada waxgalka u ahaana ah waxayna faafiyeen dawladda somalilan inay ka dambayso halkaasayna ka dhalatay carada shacabku argagixisaduna maalin bashaati bay gashadaan maalin shaar diimeed bay soo gashadaan maalinna shaar qabiil bay soo gashadaan maalinna shaar aqoonyahan bay soo gashadaan maalinna shaar siyaasi bay soo gashadaan marka waxaan ka rajaynayaa buu yidhi shirka ka socda laascaanood garaadadu inay ka soo saari doonaan go'aan somalilan dan u ah wargabooso waxaa kaluu yidhi muuse biixi dad baa waxay leeyihiin ciidanka somalilan way ka baxayaan gobolka sool waxaana faafiyey beenta argagixisada ciidanka somalilanna dalkooday difaacayaan meelay ka baxayaanna ma jirto laakiin wixii tabasho ahee la qabo inaan dhammayno ayaan diyaar u nahay war madaxweynaha somalilan muuse biixi waa kornayl madax adag maxaa loo dhahayay waaba nabadoone war danta iyo siyaasadaba waa loo galgashaa war adagoo addoon nabadoon yahay cirre iyo faysal muxuu ula hadli waaye war kursigiisa nin u socda miyaad filaysa inuu ka laba dooniyo war xilku waa meerto war adeerow askari eh. xilku waa meerto kuma banneeyo war guddoomiyaha golaha wakiilada somalilan eh. cabdirasaaq axmed khaliif eh. wuxuu yidhi laascaanood muddan joogay bulshada dhanna waas aragnay waxaana hargaysa ugu soo laabtay inaan madaxweynaha warbixin siiyo dadka reer laascaanoodna taladooda iyo tashigooda u madax bannaanaadaan waxgaradkana ka rijay mayno in somalilan wax u daran ka soo baxayaan war shiikhulberedka boorame sheekh cabdulaahi sheekh cali jawhar oo garaadada reer sool tusaale u soo jeediyey wuxuu yidhi ha horseedina dagaal korkiinna ka dhaca oo ay ku dagaalamaan dir iyo daarood ama irir iyo daarood oo ay hantidiinna iyo naftiinnuba ku baaba'do warwar ma haysaane baarlamaanka dood baa ka socota ku saabsan sharciga nisa xildhibaanno badanna way ka hadleen guud ahaanna waxaa muuqata sharciga inay ogol yihiin qaar waxay ku doodayaan qodobada qaar waxa laga bedelo qaarna waxay leeyihiin uma baahna aan ansixinno xildhibaannadii maanta golaha shacabka ka hadla hadlayna waxaa ka mid ahaa mahdi maxamed guuled ra'iisul wasaare xigeenkii hore ee soomaaliya wareegga koobaadan ku guulaysanaynaa miyuu yidhi yatakabaruuti baarlamaani amaaraati yaarey warwarkaa iga qasinee wuxuu yidhi soomaaliya waddamada deriska la ah oo ay ka mid tahay somalilan halkaa markuu marsiinayana buuq baa dhashay waana lagu orriyey miyaa lagu yeedhiye war kursi boorn iska bogdhowna wili dhiigyo makana roose iyo jaalamal dhiibe warwaagii kuraasta laisla dhici jiray lama joogo huraastani dhulkay ku musbaaran yihiin warraggii hore macaabudadkooday la soo geli jireen waradda ka hor xildhibaan maareeye somalilan ka mid maahan maamul goboleedyada soomaaliya ka mana tirsana waana dal gaar u taagan kadibna wasiira abaalmarin loo siiyey war laaluushdhawaalinta abaalmarintu waa maay marka hadda maadi guuleed in lagu buuqo maahaeres in wasiir la siiyey heedsow maaha ugu yaraan taliyaha madaxweynaha ee arrimaha somalilan in lagu qoray ehdo layska aamusiiyo war xildhibaanmahadi guuleed ma taqaaniine idin maqlo inuu idin yidhaahdaan u malaynayaa warkiinnu war ogaadeen maahan warwar ma haysaane dowladda ruushku waxay tidhi yukrayn waa naga adkaata miyay dhaheen nukliyarkaa ridaynaa miyay dhaheen ninka noogi waa nebsa may dhaheen nima ololadii on shagaysadaan oo nin dagaalamo fadaane ereyna warwar ma haysaan annagaa nala soo galaye wuxuu yidhi diyaarad aan leenahay baa soomaaliya lagu weeraray oo maxaa diyaaradda ruushka noo keena ma yukrainu noo maleeyey war diyaaraddu macaawinaysidayow yidhi warqamadiga yukrain miyuu maqlo iska bareejaynaaye warwarkaa dowladda soomaaliya ma sheegin xaggeed ka keenteen warwar ma haysina maxkamadda ciidamada maxkamadu maxay xukuntay hogaamiyaha daacish marwadiisa war shuuta ciidan badana ma suuriyaa laga soo qabtay warsuuqa xoolaha laga soo qabtay waana hogaamiyaha daacishta soomaaliya joogta waxaan kuu sheegaye fartuun cabdirashiid xuseen oo ahayd xaaska cabdulqaadir muumin waxay sidoo kale isticmaali jirtay magacyo ay ka mid yihiin faa'izo aasiyo iyo faysa waxayna maxkamaddu ku heshay inay martigelin jirtay xubnaha daacish ee muqdisho ku dhuumanaya sidoo kale xidhiir shaqalo lahayd madaxii warbaahinta kooxda daacish ahaana isku-xidhaha daacishta soomaaliya iyo tan caalamka bilaal al suudaani waxaana la yidhi laba kun iyo kow iyo tobankii shabaab ka tirsan ayay isguursadeen markii dambena labadooda daacish ay uxuub siibteen war suuratulmaahidam yaa lagu dul akhriyeyhe war siddeed sano xabsi ciidan ahaa lagu xukumay keliyaha ana waa yaabee eh, soomaali daacish ma joogaa iiga abdalow buuraha galgalaamalikii martagaaday afka allah ku dhaqo warwarma gaadhaysiin muqdisho waxaa la yidhi madax badan oo caalamiga ah ay martigelinaysaa muqdishada naftiya war qaarna hawada ku soo jiraan qaarna waa yimidaa lagu yidhi labada maalin ee soo socotana waxaa la yidhi waddamada afrika ee ciidamadu ka joogaan soomaaliya iyo kuwa igad iyo kuwa la casuumo intuba waxay ku shirayaan muqdisho caasimada baaliliyaad ee halanli ka sugnaada doonana masamoodaan warmadee war mahayside labada maalmood soo socota muqdisho jidadku waa xirmayaane hadeer dambiishaada qaaday suuqa ka soo adeego war war mahaysanahe xildhibaan cabdisamed maxal maxamuud wuxuu yidhi looma dul qaadan kara in waddooyinka iyo hawada mar walba la layska xidho waana inala hor keenaan waxaan ka weyddiinno dadka ku shaqada leh war cabdiraxmaan cabdishakuur maalin dhawaad wuxuu yidhi qof kastaa markii uu madax noqdo ayuu iloobaa daruufaha shacabka heesta waddooyinka maalmaha xidhanna waxay dhibaato ku yihiin nolosha shacabka shantii sanoon mucaaradka ahaynna waa ka caba jirnay war xildhibaanadu way badan yihiin ma gurceel iyo dhuusamareeb keliya jidadka laga xidhaa kalemaanowlankii shacabkan doodanu duraasana war baahida shacabka miyaa jid la xidha keliya war duruufta dadkooda waa inay ka hadlaan war dadkooda jid lagama xidhay dan kale ma u hayaan dadkaan abaadaya jidadkii laga xidhay haddii ay dhibsadeen tolow ma loo furo tolow ma loo furo armado war mahay sidee malay bannaa ma yimaad maqaalina keente malay bannaa ma yimaad war waxaa kaloo la yidhi biyo badeed ma bejiyaan bannaanna uma soo baxaan falanqaynta wararka waad ka dhegaysanayseen k barnaamijkan kiisa xig intaan ku kulmi doonno nabadgelyo